بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والسدس فرض سبعة aaska bilaabana waxaynu kusoo jirnay alfuruud almuqadara fi kitaab اllahi tacaala waa nasiibka qof kasta uu qaadanayo ee ilaahay subxaana wa tacaala uu jaangooyey wasudusu suduska sudusku xagga hor kusoo marnayoo waa ka ugu dambeeya weeyaan waa alfuruud اlmuqadaratu fi kitaab اllahi tacaala sittatu marka waa nus iyo rubuc iyo thumun iyo thuluthaan iyo thuluth iyo sudus suduskaa ciddii qaadanaysa bay inooga warramay wasudusu sudusku fardu sabcatin lix meelood oo meel ahaan toddoba qolo faradkooda weeyaan waa nasiibkaay qaadanayaan toddoba qola qaata dhaxalka lix meelood oo meel ahaan qaata alummu hooyada maca alwaladi walad markaas la jirta aw walad alibni ama walad alibni la joogta aw ithnayni ama laba iyo fasaacida wixii ka badanoo min alikhwati walakhawaat ikhwadii akhawaadka ayay la joogtaa wa huwa sudusku liljaddati ayada ayuu sugnaaday cinda caadab alum marka hooyada la waayo walibinti libni buu usugnaaday suduskii maca binti sulbi bintu sulbiga markay la jirto ay la joogto wa huwa sudusku lilukti min alab ayuu usugnaaday ukhtada liabka ah maca alukti min alab walummi ukhtada shaqiiqada ahayd markay la joogto ila jirkeedaatay wa huwa sudusku fardu labi aabbaha faradkiisa wey oo maca alwaladi waladka la jirkiisa ahaaday yani waladka la jooga oo walad اlibni ama walad libniga la jirkiisa ahaaday wa fardu اljaddi iyo awowga faradkiisa way sudusku cinda cadami اlab aabbaha marka la waayo wa huwa sudusku fardu اlwaaxidi mid keliya waajib faradkiisa weeyaan nasiibkiisa min walad اlm um mid keliya oo waladulummiya yani hooyadii ka dhashay walaalkii xagga hooyo kaas wey toddobadii qolo halkaas inoogu sheega marka waxa ugu horeeya alummu maca alwaladi aw walad اlibni aw itnayn fasaacida min alikhwati walakhawaat hooyadu waxaynu soo marnay iyadoo qaadanaysa maxay thuluth saddex meeloodo meel ahaan shuruud ba lahay soo ma shuruuddeed muxuu ahaa marka aanay la xijaabin soo ma yani farac waaria waa inuu joogin farac waaria wax dhexlay faraca waaridkaa waa waladka iyo waladka waladkiisii waa labadaas waladka iyo waladka waladkiisii iyo walaalo tira ah waa inayna joogin haddii kuwaasi ay joogaan ama qaar ka mida ay joogaan waxa ay qaadanaysaa lix nooloodoo meel ahaan bay qaadanaysaa marka halka waxay naga caddaaday hooyadu marna huluf bay qaadataa saddex meeloodoo meel ahaan marna sudus bay qaadataa lix meeloodoo meel ahaan markii huluf qaadanaysa waa shuruud buu leeyahy shuruudda marka la waayo ayay sudus qaadanaysaa shardigeeduna waa naga tilmaanayo waxa weeyaan sheekhu marka halkan noogu sheegayo alum maca alwalad waladku waa inaanu jirin walad waladkiina waa inaanu jirin walaalo tiro ahina waa inaanu jirin markaasi thuluth saddex meelood oo meel ahaan markaasay qaadanaysaa haddii laakiin kuwaa la helo lix meelood oo meel ahaan bay qaadanaysaa welad haddaan la yidhaahdana wuxuu ku dhacaya raggi dumar labadaba soo la soco alibn walbint labaduba uu noqonay marka alummu hooyada weeye oo maca alwaladi waladka jirkiisa ahaatay aw waladilibni ama waladulibniga jirkiisa ahaatay aw itnayn fasaacidan ama labay wixii ka badan ahaatay nacooda oo min alikhwati walaalihii kamid iyo alakhawaati ragii dumar labadaba keedano ha ahaadaan walaala ragga ama walaala dumara oo tiraa waa labii wixii ka badan waa tiradaas markaa halkaa imika waxaan ku haynaa hooyadii soo ma waa ka koowaad wa huwa sudusku liljaddati jaddada ayuu usugnaaday cinda cadami alum marka hooyada la waayo ayay haddaa hooye la waayo unbay dhexalka gelaysaa ayadu hadday hooye joogto dhexalkama soo gelayso marka ayayduna sudus bay qaadanaysaa ayaduna lix meelood oo meel ahaan bay qaadan doontaa ayayda aabbo iyo ayayda hooye waa isku mid wey walibint اlbni suduusku waxaa kale u sugnaaday bint اlbni oo maca binti sulbi bintu sulbigii markaasi la jirkeeda ahaatay bintu sulbigu waa maydka la dhaxlayo inantiisi uu dhalo isagu mubaasharatan marka waxay isku qaadanayaan takmilat اthuluthayn marka bintu sulbigu keligeed ay tahay keligeed markay tahay bintu sulbigu markay tahay maxay kelideed waay markaa markay kelideed tahay maxay qaadanaysaa xoolii waxay qaadanaysaa nus soo ma kala badh bintul ibniguna waxay qaadanaysaa iyaduna lix meeloodoo meel ahaan sudus bintul ibnigu waxa weeyaan ninkan dhintay inanku dhalay inantii u dhalay ka muxuuyi ya awowey waay waxay isku qaadanayaan takmilat huluayn huluayn bay isku dhamaystiranayaan oo dumarku huluayn kama basadaan waxaynu soo marnay bintadu marka kelideeda tahay maxay qaadataa nus uktada lafteeda saasay ahayd nus bay qaadanaysaa haddii laakiin ay bataan saddex meelood oo laba meelood bay qaataan halkana saddex meelood oo labadii meelood bay isku dhamaystiranayaan oo xoolii marka lix loo qaybiyey inanta kala barh la siiyo waa imse lix baa loo qaybinaya mogta inantii kala barh baa la siinaya waa imse ya saddex inantan bintu sulbiga ah waxay qaadato nus inanta bintu eh, ibniguna waxay qaadanaysaa lix meeloodoo meel ahaan waa xabad xabaddii waxa isku geysaa saddexdii waa isku imse afar lix maxay ka yihiin saddex meeloodo ya saddex meelood laba meelood soo ma lix marka saddex loo qaybiyo imise noqonaysa lix marka saddex loo qaybiyo waa mise laba soo ma laba iyo laba isku gee waa mise afar markaas waxa weya saddex meelood oo laba meelood waa thuluthaynki ay isku qaateen <clears throat> kuwana waa la mid wa huwa sudusku lilukti ayuu usugnaaday min alab uktadii xagga aabe marka aan cid casabisa ayna jirin weeyaan maca alukt min alab walum uktada le ay umkaihi iyadu waa uktada shaqiiqada markay la joogto walaasha shaqiiqada ah ee xagga aabi xagga hooye ay ka yihiin meydka dhintay iyaduna waa markay keladee tahay oo markay keladee tahay waxay qaadanaysaa kala badh walaashii xagga aabbana waxay qaadanaysaa sudus lix meeloodoo meel ahaan takmilata thuluthayn uluaynka kusoo dhamaystiranaya wa huwa fard lab aabbaha faradkiisa weeyaan suduskii maca alwaladi waladka marka uula joogo oo walad libni ama waladulibniga marka ula joogo aabbuhuna wuxuu qaataa isaguna sudus buu qaadanaya markuu isaguna ula joogo فرع waaria markuu ula joogo maxay farac waaria farac waaridka waa kee waa waladka iyo waladulibniga oo farac waarisa kuwa markuu la joogo sudus buu qaataa kuwaas haddana jirinna casabuu wax ku dhaxlaa waxbuu qaadanaya gebigeeda aabbuhu waa casabo mar casabo wax ku dhaxlaa marna ahlulfarad wax ku dhaxlaa marna labadabuu ku dhaxlaa labadaba waxbuu dhaxal ku qaadanaya oo intuu ahlulfarad ahaan wax ku qaato iyuu casab ahaanna ku qaadanaya haddana marka marka uu la joogo faraca waariska ah ya awlaadii uu dhalay sudus buu qaadan hadday rag ku jiraan soo noqon maayo oo casabo waxba ku dhaxli maayo eh inamadaasi ayaa casabo xoole ku qaadanaya iyagaa ka horeeya oo casabadooda way kala horreysay markuu sheekhu inoo soo sheegayey muxuu inoogu soo horreysiyey ya alibn soo ma marka waxaa uga horreysa albunuwa casabada uma alubuwa aabbanimadaa ku xigta marka casabada waxa horeeya dee awlaadaasa horeysa waay marka abuhuna sidiis bu wax ku dhexlaa waa goorma waa markuu joogo farac waarid intaas muu qabso horta haddii farac waarid uuna joogin aabuu muxuu qaataa casab wax ku dhexlaayo xoolaha wuu wada qaadanayaa xoolaha gebagiisaba wuu wada qaadanayaa a haddii dadkii ahlufaradka hay dhabaxaan isaguna uu noqdo qofka ugu mudan ee casaba ah isaga ayaa xoolihii qaadan doona wixii soo hadha baaqiga wa farduljad awowga faradkiisa wey sudusku cinda cadami alab aabbaha marka la waayo aabbaha markaan markaan u jirin awowgu wuxuu qaadanayaa sudus iyaduna sudus bay qaatay markayna hooyadu joogin oo iyaga waxay xijaabaya da kuwan ay ku soo dhawaadeen mid kasta oo meydka ugu soo dhawaaday biwaasitatin meydku wuxuu ugu soo dhawaaday meydkan u dhaxlayo wuxuu ugu soo dhawaaday waasita cid u udhexaysaa jirta isagii meydka cid udhexaysaa jirta ciddaa dhaxaysaa soo dhaweysay kaasi hadduu joogo waxaa waxama dhaxlo awowgu ka u dhexlaya awogu uu yahay waxaa u soo dhoweeyey qofaa udhexeeya de imka awogii qofku dhelay qofa udhexeeya ciddaa u udhaxaysa waa aabbihii soo ma aabbuhu hadduu joogo awg wax u dhexli maayo qof kasta oo meydka waasida ugu soo dhowaaday waasidadii hadday joogto waasidadu wuu xijaabaya dhaxalka ma gelay wuu ka xijaabaya ya hadda maarata ayeyda meydka waxay soo dhawaatay yaa soo dhaweeyey hooyada soo maha haddii hooyadu joogto iyadu ma imanayso marka kuwaa la waa sida marka la waayo ayay dhaxalka soo gelayaan iyagu saasay noqonaysa marka waa fardu ljad cinda cadami um insha allahu isagoo ka faahfaahsan jadku inta kuxiga kutegn kitaabkeena kuxiga ayaynugu tegaynaa insha allah wa huwa fardu lwaaxidi sudusku waa mid keliya faradkii weeyaan oo min waladilummi waladulummiga ka mid a waladulum wa huwa sudusku fardulwaaxidi mid keliya waajibki waxa weeyaan nasiibkiisii wey faradka yani waa waa annasiib almuqadar oo min walad lum waladulummiga ahaaday waladulummiga waa hooyadu waladka dhashay maxaa isku tihin hooyadu waladka dhashay maxaa isku tihin walaalo xageeye xagga hooyaa soo maha waynu soo marnay isaga oo qaadanaya maxay waladul wuxuu qaataa thulu oo marka ay oo markay noqdaan ayo intee iyagu markay tiro noqdaan markay tiro noqdaan laba iyo saddex iyo markay noqdaan waxay qaataan thulu ayay qaadanayaan walaalka xagga hooyo saddex meelood meel ahaan bay qaadanayaan laakiin hadduu kelidii noqdo nasiibkiisa maxay waa sudus lix meelood ma lahaa markii bataanna ulu bay wada leeyihiin oo ay qaybsanayaan fahum shurakaau fi ulu oka ilahay quraan ku yidhi ulu bay wada leeyihiin haddii ay markaa keli mid keliya wadu noqdona waxau yeelanayaa sudus buu yeelanaya wa ljaddaatu ayayooyinku waa dhacayaan bilummi hooyada ayay ku dhacayaan walajdaadu awoyaashuna waxay ku dhici doonaan bilab aabbahayay ku dhacayaan iyaguna wayasqudu waa dhacayaa waladul ummi waladul waa dhacayaa maca arbacatin afar la jirkood markuu yahay alwaladu waladka ka koowaad wa waladul ibni iyo waladul oo ka labaada wal iyo aabahaya waljaddu awoga wayasqudu lakhu lilab walaalkii liabkahaana waa dhacayaa iyo wal ahi shaqiiq ahaa wayasqudu waa dhaci waa dhacaya alakhu lilab walum walaalkii shaqiiq ahaana waxa uu ku dhacayaa maca halaaثatin saddexda jirkood buu dhaci doonaa isaguna dhaalkuna ka qayb gelayn bimacnaa dhicitaanka waxa weyaan way xijaabayaan way dhaca waxa weyaan dhaalkuma ka qayb gelayn maca halaaثatin saddexda jirkood ayuu isla dhici doonaa albnu ibniga iyo wabnulibni ibnulibniga walab iyo aabbaha wayasqutu waladu lab waladulabkuna walaalkii xagga aabo oo keliyisna isna waxa ku dhici doonaa bi haa-ulaa'i ahalaaati saddexdaa aynu soo sheegnay iyuu ku dhici doonaa wa bilakh lilab wlum akha abkii umkaanisna waa ku dhici doonaa wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatihim hablahooda ayay casabeeyaan alibnu ibniga wabnu libni iyo ibnulibniga walakhu min alab walum iyo walaalkii xagga aabbo iyo xagga hooyo walakh min alab iyo akhi markaas xagga aabo wa arbacatun afar yariuuna waa dhexlayaan duuna akhawaati hablahooda sokodood ayay wax dhexlayaan wahum iyaguna alacmaamu waxa weeyaan adeerada wa banu lacmaami iyo ilma adeerada wa banu lakh iyo walaalka caruurtiisii waa casabaat lmawlaa almuctiq mawli uu xoreeyey casabaadkiisii waay wayasqutu watasqudu ljadaatu bilum wاljdaadu bilab waynu soo sheegnay maynan soo sheegin maxayna soo nidhi weliba qaacidana wayna tilmaana soo ma qaacidan sheegna maxay ahayd qof kasta oo meydka ugu soo dhawaada waasito he hadduu joogo waasitadaas haddii joogto wuu dhacaya soo ma marka waa yasqud ljadaatu bilum hooyadii haddii joogto jadooyinka soo geli maayaan aabbihii hadduu joogana awogii soo geli maayo intaas waa intaas wy watasqudu ljadaatu ayooyinku waa ku dhacayaan bilummi hooyadii ku dhacayaan hooyada xijaabaysa walajdaaduna waxay ku dhacayaan bilab aabbahay ku dhacayaan oo aabbihii xijaabay halka halkaas wey wayasqutu walad lum waladulummigu waa kee waladulummigu waa kee waa kii xagga hooye ay ka wala lahayn soo ma waay isaguna wuxuu ku dhici doonaa maca arbacatin afar jirkood u dhici doonaa isaguna afar afar marka uu la joogo dhaxalka ma soo qayb gelaya alwalad wa walad اlbn wa farc waaria marka walad yaa dhalay mayd walad اlbni inanku awlaadda u dhalay markay joogaan ee awooga u ahaa qofka la dhaxlaya hadduu ragay waayo ab iyo aabbaha a alwaladu waladka uu dhalay meydku wa walad libni inanka awlaadiisii ya uu dhalay meydku oo markan u joogin dee ibniga laftiisi walab iyo aabbaha aabbaha hadduu la joogana isna dhaxal ka soo qayb geli maayo iyo waljid awowga afartaas hadday joogaan dhaxalka kama soo qeyb galo ayo waladulibnigu afartaas wuu ridaya wayasqut اlakh lilab wاlum waxaa la dhahaa alakh ashaqiiq markaa weeyaan walaalka shaqiiqihiina waxau ku dhacayaa maca halaaثatin saddex la jirkood buu isla dhici doonaa una dhalkiisu qaybgelay waa akha shaqiiqa alibnu wabnu اlibni waa farca waaria farca waarifki waxa weeyaan qofkan dhintay caruurtii uu dhalay iyo inamadii uu dhalay ina caruurta ay sii dhaleen inamadii u inamada uu dhalay yaa e, inamadii ay dhaleen alibnu waa inankii uu dhalay meydku wabnu libni iyo ibnulibnigi meydku inanku dhalay markuu joogo oo dee casub wax ku dhalaya xooluu wada qaadanaya gebigoodiiba haddii hablala joogaan ay walaalayihiinna wuu casabaynaya oo casab ahaan bay wax ku wada dhexlayaan oo waxay xoole qabsan doonaan lidakr mil xad lunhayeyn iminka tusaalahaan hadduu nin deetana uu ka tegay laba inamood iyo laba hablood uu dhalay hadduu ka tago iyo hooyadood oo bimacnaa zawjadiisii ah intaas ma dhaxalka qaadanaysa zawjadu ahlufard weeyaan sideed meelood meel ahaan bay qaadanaysa leanna farc waarisa jooga maanta sideed meelood marka xoolaha loo qay meel ahaan bay qaadan doonta hablahani inamadan soo haray eh, marka iyadu baxday wixii soo haray hablahan inamaduna waxay u qaadan doonaan lidakr mila xadi lunhayeyn iyo way iscasabeynayaan inamada hablahoodii casabaynaya casabay xoolii wa ku dhexli doonaan dabeetna lidakari mil xadi unsayeyn bay u qaybsani cid kale wax soo gelinaysa ma jirtaba walaalihii soo geli maayaan way iska xijaaben halkaas iska dhiga adabad artee soo ma inan keliyu ka tegeyba inan keliya yuu ka tegey oo hablaba ani la jirin ya xoolaha gebigiisa uu qaadanaya casaba ku qaadanaya xoolaha uu wada qaadanaya casab wax ku dhexlaa marka sab ahaan wb wada qaadan doona laakiin hadday habl ahaan lahaayeen habluhu casama noqdaan waa ahlulfaradu xoolaha inteodin bay qaadanayaan baaqiga soo hadha faliwlaa rajulin dakarin casaba cidda ugu dhow baa qaadanay oo miaalkeed wuxuu noqonaya nin baa dhintay wuxuu ka tegay inantiisii inan uu dhalay iyo aabbihii ya ayuu ka tegay maalan waa tusaale inanta maxay qaadanaysaa waa kelideed maanta ya nus soo ma odaguna ahlulfard wey isagu maanta inuu farac waaria baa joogay muxuu qaadanaya isaguna ya sudus tusaalahan eh, dib ugu yar celiyo si walaalahan baynu doonayna ku tusaalaynaba haddaad eh, haddaan doonno waxaan soo gelinaa walaalo haddayn doonno walaalaha kaba daaba saa ku daabaa tusaalaha hore bay noogu daa soo laba ma ahayn un aabbahana sudus sii lix meelood meel ahaanba ayuu qaadanaya soo ma sudus markuu qaado lix meelood meel ahaan soo ma inantan maxay qaadatay nus xooli markii lix loo qaybiyo inantii kalbarh la siiyo kalbarhkaas waa mise ya saddex xabad xabaddiina uge waa mise afar soo ma maxaa soo hadhay lixdii labadana odaga haddana qaadanay casaba ku dhaxlaya wixii soo hadha waxaa la siinayaa faliawlaa rajulin dakarin casaba waxbuu ku qaatay hadday walaalo joogi lahaayeen miidka walaalihii hadday joogi lahaayeen waa kan sheekhu inoo sheegay wuxuu ku dhacayaa bul wal ab aabbahana waa ku dhacaa soo ma hadduu aabbaha la joogo wuxuu ka tegay inantiisii iyo aabihii iyo walaaladii ama walaalkiiba walaaladu meesha ka baxayaan maanta aabbahii baa ka horeeya casab ahaan wixiiba ku qaadanaya walaaladu dhexalka kasoo qaybgeli maayaan walaalkaas uu dhacaya oo aabaha ayaa marna fard ku qaadanta marna casaba yuu ku qaadan doona hadduu keligii joogana casaba ku qaadanaya wixiiba casaba ku qaadanaya marka waa saas alibnu waa inanka inanka meydku dhalay weeyaan wabnu libni iyo inanka inankiisa walab iyo aabbaha wayasqudu waladu lab waladul abguna waxa uu ku dhacayaa bihaaulaai halaaa saddexdaa aynu soo sheegnay ayaa uu ku dhacaya saddexda soo sheegnay kuwe alibn wabnu libn walab aha shaqiiqaa ku dhaci jira sameyn kuwa akhali abkan ku dhacaya isaguna bimacnaa kuwaas way xijaabayaan dhaxalka way ka joojinayaan saas wey waladul abkuna walaalkii abka ahaana xagga abbo keliyiina isaguna saddexdaas way xijaabayaan <clears throat> saddexdaas way xijaabayaan dhaxalka ka joojinayaan waxaad ku dartaaye kale mid afraadu ku dar ka afraadna maxay waa bilakha lilab wاlum waxaa kale ku dhacaya akha eh, shaqiiqa akh shaqiiqa hadduu joogana waa xijaabay isaga wa arbacatun afar wa arbacatun afari yucasibuuna akhawaatihim walaalahood ayay casabeeyaan walaalihii hablaha walaalaha yihiin way casabeynayaan oo waxay intay casab ahaan xoolihii casabi ku wada dhexliyo waxay u qaybsan doonaan lidakari mithlu xadi lunhayeyn ayay u qaybsan doonaan ya casab marka waa saas alibnu ibniga yuu casamaynaya ilmi dhow ya walaashi walaashi ayuu casamaynaya wabnu libni iyo inanka inankiisa isna yuu casamaynaya hablahoodii de soo ma walakh min alab iyo akhi liabka ahaa ya ya akhi liab ha walakh min alab walum dhahaa wa akhi ahaa akha shaqiiqina hablahooda walaalihiya wuu casabaynaya isago walakh min alab iyo akha liabka isna hablaha ay walaalaha yihiin waxay ku wada dhexlayaan casabo wuu casabeynayaa waxaan leenahay sidaa aynu tilmaanabay u qaybsanaya ilah ui wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaءa falildakari mithlu xadi اlunhayeyn waay wa arbacatu afar yariuuna waa dhaxli doonaan duuna akhwaatihim hablahooda bay dhali doonaan hablahooda sokodoodba dhali yani hablaha habluhu dhalka ma soo qaybgelayaan iyagu baa xal qaadanaya wey afar qolo hablaha hablahay walaalaha yihiin dhaxalka ma galaan iyagu baa gelaya wey oo rag wahum waxa wey al acmaamu adeerada maxaa ku baxay adeeradii baa la sheegay idooyinka wa banu lacmaam ilmaadeerada iyagana hablihii wa banul akh walaalka innimadiisa hablihiisu ma soo markaa ma soo gelayaan hablahay walaalahaayeen iyaguna sukooda bay dhexlayan wa casabaatu lmawlaa almuctiq kii uu xoreeyey mawlaha ahaa casabaadkiisii weeyaan qolada afraadna afartaa qolo hablahooda sokodood ayay wax dhexlaan de casabadu waa ragum de soo ma aragti waay faslu watajuuzu lwasiyatu bilmacluumi wاlmajhuuli wاlmawjuudi wاlmacduumi halka waxaa noga gelayaa waxa dhahdo alwasiyatu wasiyadu wayna soo tilmaanayo waa tabarucun bixaqin mudaafin lima bacda اlmowt qofku inuu shay ku tabaruco geerida dabadeed geerida dabadeed buu shayku leey markaa tabaruca hala bixiyo markuu dhinto dabadeed marka waxa la bixiyo qofku markuu dhinto dabadeed ayaa waxa la dhahdaa maxay maxaa la dhahdaa adiga maxaa la dhahdaa maxaa la dhahdaa maxaan ku celiyaa mas adigana wasiya la wasiya qofku geerida dabadeed wuxuu ku tabaruco ee uu yidhaahdo marka dhinto ha la bixiyo wasiya baa la yidhahda so waad ya iisaagu isaguna waxa weeyaan iyada oo qofku deymihii uu isagu lahaa ama deymihii lagu lahaa cid u dardaarma ka bixisa deymihii ama deymihii usoo ururasa awlaad yaryar hadduu ka tegayana awlaadda ilaalintooda iyo hagaajintooda iyo tarbiyeyntooda iyo xoolaha ay awlaaddaasi ay leeyihiin uu ilaalintooda inuu cid u dardaarmo taana isaa baa la dhahdaa iyadana <clears throat> maxaa dhahdaa isa waay marka bxaqin mudaafin lima bacda almowt marka la yidhi geerida dabadeed qofku wuxuu ku tabaruco isaga oo nool wasiya lama idhahdo wasiyadu waa bacda almowt wasiyadu waa maxay bacda almowt laakin haddii wuu nool yahay waxay noqonaysaa iyadu sadaqaadkii iyo cadiyadii iyo hadiyadii iyo hibadii iyo noocyadaas kale oo dhanba ku baxaya marka la yidhaahdo bacd almout wuxu sheekhu raximah llah watajuuzu wasiyatu wasiyada oo ku banaanaanaysaa bilmacluumi shay macluum oo laisla garanayo walmajhuuli iyo shay majhuulahoo aan la garanayni waa ku asaxaysaa walmawjuudi wax mawjuudahoo jooga iyo walmacduumi wax maqan labadaba intaba way ku asaxaysaa wahiya wasiyadu min athuluthi thuluka ayay ka ahaatay oo uludka ayaa markaa waxa eh, ayaa laga bixinaya faida fain zaada hadduu markaasi ka kordho uludkii wuqifa waxaa lagu joojin doonaa waxa uu ku taagnaan doonaa calaa ijaazati lwarahati warahada ogolaanshahooda ayaa uu ku joogsan doonaa yacni ogolaanshaha warahada ayaa uu ku taagay walaa tajuusu lwasiyatu wasiyadu markaasi asixi mayso liwaariin mid wax dhexlaya loo dardaarmi maayo ilaa an yujiizahaa inuu baneeyo mooyaane baaqi lwaraha warasada markaa intooda kale warasa intooda kale inay ogolaato waa walaa tajuusu fuli mayso alwasiyatu dardaaranku u fuli maayo liwaariin mid waariso wax dhexlaya u fuli maayo ilaa an yujiizahaa inuu ogolaado mooyaane baaqi warasata warasada baaqigod marka walaa yajuus tanfiid bay noqonaysaa fulin fuli maayo wey watasixu wasiyatu wasiyadu waa ka asixi doontaa min kulli baaliqin mid kastoo qaan gaadhay oo caaqilin caqli leh likulli mutamalikin mid kastoo waxantay ayay markaas u dardaarmi doona xanan karaya wa fii sabiili illaahi iyo fii sabiili illah ayuu markaas u dardaarmi doona in lagu bixiyo wayasixu lwasiyatu marka halkan yasixu lwasiyatu waa isaagii aynu sheegayna weeyaan isaagii waa asaxayaa ilaa man cid markaas waa asaxayaa ijtamacat fiihi dhexdiisa ay ku kulantay khamsu khisaalin shan arrimood ay ku kulmeen alislaamu islaamnimada iyo walbuluuqu qaangaadhka walcaqlu iyo walxuriyatu xornimada walamaanatu amaanatu waay wasiyadii aynu sheegnay waxay ku asaxaysaa bilmacluum watajuuzu lwasiyatu wasiyadu waa ku asaxaysaa bilmacluumi mid wax macluum la isla garanayo maalan waxa macluumka wuxuu noqonayaa wuxuu odhanayaa gurigeyga halkaa ku yaaleen nooca iyo noocaasi ah ayaan u dardaarmay hebel in la siiyo marka dhinto guriga waa macluum marka gurigu muxuu noqday macluum wax macluumo lasla garanayo ama wuxuu yidhi beertan iyaan hebel u dardaarmay ama wuxuu yihi gurigan aan joogaba laftiisa ayaan hebel u dardaarmay kaas waa war warcad waa macluum majhuulkuna waxa majhuulkii buuhawka labaduba isku mid bay noqonayan o soo gelaya halka maalan hadduu yidhaahdo guryahayga mid kamid mid a ah, guryo badanna waa ley guryahayga mid kamid ah ayaan u dardaarmay hebel in la siiyo waa majhuul hadhow markuu dhinto ba la cayimi doona la siin doona mid un la siin doona waay ama waxa uu yidhi waa majhuulkii weeyaan hebel waxaan u dardaarmay in lacagtay dirhamkaa la siiyo lacagta dirhamka dirham daraahimta in wax laga siiyo dirhamka ama haada dirham dirhamkaas ayaan siiyey dirhamka miqdaarkiisa lama garanayo lacagtaas inta tira ahaan lama garanayo ama wuxuu yihi awrtayda mid ka mida ah. kuwaas oo dhan iyaguna waa ma cayina marna waa la cayimaya marna ma cayina haddaan la cayimo iyo haddaan la cayimin labadaba way asaxaysaa labadaba way ku asaxaysaa wاlmawjuudi wاlmacduumi shay mawjuuda waxaa kale iyadna lamida ah dab maro hadduu yidhahdo maro hebel waxaan u dardaarmay khamiis ama waxaan u dardaarmay cumaamad waa mucayan ba mise waa غeyr mucayan may cayan mata mise ma cayan ya ma cayan soo ma waay wlmawjuudi iyo shay mawjuudahoo yaallo oo jira iyo walmacduumi shay macduumo aan laba hayninba shayga mawjuudka waa macruuf soo ma hadde shoogi mawjuudka garanaysan maa ya mawjuud muxuu kala jeeda shay jooga dee soo ma shay jira u jooga maalan wuxuu yidhi beertiisii oo midhihii ay ka soo go-een oo lasoo jaray oo halkan yaalla ayuu wuxuu yihi midhahan hebel baan siiyey beerta ka soo go-ay ma mawjuud ba masoo hayru mawjuud ya waa mawjuud soo maha wuxuu yidhi beertayda midhaha sanadkan ka soo go-i doona ayaan u dardaarmay markaan dhintay la siiyo ka warrama mawjuudba masoo macduum xilligaa u dardaarmay macduum soo mawjuud waa macduum soo ma waa kaas labadaba wa ku asaxaysaa marka wey wahiya wasiyadu min athuluthi min athuluthi waxa logala jeedaa waxa weeyaan qofku marka uu doonayo inuu markuu dhinta dabadeed u xoolihiisa uu bixiyo thuluth kama badin karo thuluth kama badin karo uluiyo wixii ka yar buu leeyay uluiyo wixii ka yar xoolihiisaasi saddex meeloodoo meel ahaan buu xaq u leeyay inuu dardaarmo isagu bixiyo intaa waxa ka badan maya warasada iyo dadka dhexlayaashaabaa la rabaa xoolaha inoo ilaaliyo yan dad dhexlayaale buu leeyahy ulus ka badin maayo markaa isagu hadduu is ihahdo wax baxso saddex meeloodoo meel ahaan buu ku daysanaya saddex meelood maahan iyo wixii ka yar weeyaan waa rasulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam markuu saxaabigu ku yidhi sacad ibn abi waqaas eh, thuluth ma bixiyaa wuxuu hi athuluth wathuluth kaiir weliba thuluthku uu farabadany ibn cabaasna wuxuu yidhi haddii dadku ay ka nusqaamin lahaayeen thuluthka ka yareyn lahaayeen oo ay rubci meelaha ay gaadhsiin lahaayeen baa wanaagsanaan lahaa marka adu thuluth baa ayaa isaga loo ogoliyay intaasoo aqayd naguma joogto ulu wax ka badan hadduu dardaarmo ya oo yidhaahdo xoolahay kala barh ban dardaarmay in la bixiyo ulu marka laga saaro inta ziyaadada ah inta ziyaadadihi waxay ku taagnaanaysaa warasada ogolaanshahooda <clears throat> ijaazadu waa waa ogolaansha weeyaan ijaazat lwaraa haddaad xusuusan tihiin waxaanu soo marnay xajriga mayna so mayna soo mari dadka la xajriyo imisana soo qaybinay qayb ahaan kitaabka maaha guud ahaan tan uso qabay nafsahayd anagu fadal stag hay hay iyo limaslaxati hayrihi sax wey eg limaslaxati nafsihi iyo limaslaxati hayrihi maslaxatulgayr ayuu ku jiray maxay kani oo qofku hadduu thuluth wax ka fara badan dardaarmo ya warasada ogolaanshahooda waa la xajirinaya ilaa warso o ogolaato maxaa loo xajiriyey ma maslaxad naftiisaaba maya maslaxat lhayr maslaxat hayrka muxuu ahaa waa dadki dhexleeyay weeyaan waa fahamtay mid marnayalka ya waay haddaba wahiya min athuluth thuluthka weeyaan wasiyadu waa min athuluth thulukay ka ahaata iyadu thulukay ka midta wixii thuluth xoolihii saddex meelood meel ahaanta ka midta wuxuu dardaarmaysa thuluthkaa laga bixin doonaa thuluthkaa laga bixin fain zaada haddii uu kordho oo huludkii uu ka ziyaado wuqifa calaa ijaazati اlwaraha warahada ogolaanshahooda ayaa uu ku taaganya yani wuxuu ku taagnaanayaa ogolaanshaha wara warasada warasada hadday ogolaadaan waa la sii dayni hadday ogolaan waayaan waa loo xanibayaa iyagaa la siinaya iyagaa looga jaraya ulu ma la bixin doonaa watajuuzu lwasiyatu walaa tajuuzu lwasiyatu wasiyadu u fuli mayso liwaariin mid waaria u fuli mayso loona fulin maayo ilaa an yujiizahaa inay banneeyaan oo ay ogolaadaan mooyaane baaqi lwaraa waraada intoodii kale hadhay walaa tajuuzu lwasiyatu waxaa loogala jeedaa dadka dhaxal kale waxba lama dardaaro dadka dhaxalka qaada markuu qofku dhinto dadba dhaxlaya soo maha dadka dhaxalka qaadanaya waxba u dardaarmi maayo oo hebel intaa hala siiyo hebelna intaa hala siiyo bilaayina intaa hala siiyo odhan maayo innimadiisii hablihiisii iyo islaantiisii uu qabay iyo aabihii iyo hooyadii iyo dadkaas waa dadkii dhaxalka qaadanay markuu dhintay weeyaan waxbuu dha waxbuu dardaarmi maayo dardaarmi male waayo waayo maxaa loogu dardaarmi waayo waxaa loogu dardaarmi waaye iyagu marku horeda xoolahan qeyb bay ku leeyihin ay qaadanayaan nasiib bay leeyihin marka nasiibkooda ilahay siiyey bay qaadanayaan iska da ayaga haye dadka kaluu dardaaran haddaba culimada intaa hala siiyo ardayda intaa hala siiyo hebel intaa hala siiyo kaa faqiirka intaa hala siiyo fuqarada intaa hala siiyo saa laakiin hebelo inankiisii weynaaya ama hiblaayo inantiisii yarayda inuu idhaahdo inantaas watiyadu ku yaraaday intaas intaas lu dardaarmayada maya ma loo fulinaya maya markuu dhinto hadduu caynkaa sameeyo ma loo fulinayaayo mala siinaya wuxuu wuxuu dardaarmay waxay ku waxay ku taagan iyaduna inay ogolaadaan warasada haddii yidhahdo waan ogolnahay aabbahay inan kaa weynay ama inan taa wuxuu siiyey waa la siinaya hadday yidhahdo ma ogolinna waa lasoo reebay dhaxalka ka qaybgelaya walaa tajuuzu lwasiyatu wasiyadu u fuli mayso liwaarisin nin waarisa ilaa an yujiizahaa baaqi waras warasinteeda kale ina ogolaato mooyaane wa lwasiyatu wasiyadu waxay ka asixi doontaa min kulli baaliqin caaqilin mid kasta oo baaliqahoo qaan gaadhay oo caaqilahoo caaqili leh ay kaa sii doonto likulli mutamalikin mid kastoo wax xananayana way u ansaxaysaa qof kasta oo wax xanan kara qof kasto wax xanan kara na way way u ansaxaysaa ya hadduu xataa uurka ku jiro markuu mucayan yahy laakiin hadduu yidhaahdo ilmahan hebel loo sida iminka yaan u dardaarmay in waxaa la siiyo way ansaxaysaa ilan wuxuu nagu yidhi mawjuudi macduum ku ansaxaysa ma inu nagu odhan wax mawjuudana ku ansaxaysaa macduumna ku ansaxaysaa waay likulli mutamalikin mid kasta u xanunay ya maxaa ku baxay cidda la siinayo weeyaan cidda loo dardaarmayo qofka dardaarmaya waa min kulli baaliqin caaqilin mid kasta oo qaangaaday oo caqli le bay wasiyadu ka asaxaysaa oo dardaarmi kara yaa loo dardaarmayaa likulli mutamallikin mid kasta wa hanan karaya ninka waalanka war ninka waalan ma hanan kara haha waa hanan kara maxaa diidaya xoole ma yeelan karaa hada xoolo u yeelan kara haddaa xoolo la sii ka war nin hadduu dhan ninkaa waalan intaasoo kun baan siiyey miyaa la odhanaya waxba ma hananaya waxba ha siin ya wuu hananaya laakiin ya qaadaya ya qaadaya weligiisii ilmaha yar carruurtii sabigihii wax ma hananaya hadha <laughs> wuu hanan karaa laakiin isagu yaa u qabanaya weligiisi aabihii ama dadka gacanta ku haya ayaa u qaadi doona oo loogu dhiibaya intuu ka weynaanayana isaga waa loo haynaya hataa aabihiis ka qaadan maayo xoolaha waa xoolihii weladka uu lahaa weeyaan weladkaas kale likulli mutamalikin wax ku baxaya garanaya hadda ya likulli mutamallikin maxaa ku baxay adiga u dambeeya ha ha ha ya waay haye addoonkii addonku sheeg hay ya ya iyo xayawaankii sax wey addoonkii iyo xayawaankii iyo meydkii meydka ka hor qofka dhintay wax ma hananay ya sheekh hebel oo dhintay ayaan waqaf u siiyey sheekh hebel oo dhintay buu leya hala siiyo waxaa iyo waxaa waxbuu dardaarmaya in la siiyo isna waxa ma hananaya likuli mutamalakin wa fii sabiili اllahi iyo fi sabiili اllah fi sabiili اllahi hadda wixii lagu bixi waay fii sabil lah markaa waxyaa badan baa soo gudagelaya cilmigu wuu soo gudagelayaa ardaydu way soo gudagelaysaa ma garanaysaa jihaadku isaguna waa soo gudagelayaa nimanka mujaahidiinta ee dagaalamaya ee jihaadka gelaya ee aan arsaaqda ku lahayn dowladda aan ku lahay baa iyaguna soo gudagelaya ya jihaad fi sabiil illah markaas jihaadkuna dadka mujaahidiinta dagaalamaya weyaan iyagana waa loo dardaarmi kara waa la siinaya waay wa tasixu lwasiyatu wasiyadu ama isaaru waxa tasixu lwasiyatu wasiyadu waa asixi doonta dardaaranka isaaga isaaga maxaynu nidhi horta isaaga maa maxaynu ku macnayna haye xoolihii carruurta uga tegay iyo carruurtii iyo deemaha bixintoodii iyo kuwaas iyuu dardaarmaya cid ilaa man ijtamacat cidda ay ku kulanta iyu kaas iyuu asaxaya markaa in loo dardaarmo in loo dardaarmo iisaagaas ilaa man ijtamacat fiihi qofka dhexdiisa ay ku kulantay khamsu khisaalin shan khasladood ayuu asaxaya alislaamu gaalkiiba ku baxay walbuluuqu kii yaraabaa ku baxay walcaqlu kii wanlaabaa ku baxay walxuriyatu xornimo addoonkiiba ku baxay walamaanatu amaanadiiyo waa caadil weeyaanoo kii faasiq ahaa iyo xilmidkaa markaa ayaguna ku baxay horta halkaasu inoogu dhamaaday kitaab nikaaxinaka laga bilaabo doona insha allah